baabulmubtadai haadaan midkaanu baabulmubtadai mubtadihi baabkiisi weeye walkhabari khabarkii baabkiisii almubtadau mubtaduu huwa alsmu ism weeye mubtada waa ism ficilna maahan xarafna maahan ismkaasoo almarfuucu la goday waa ism marfuuca ism mansuubana ma noqdo mubtade ism majruura bixarfi jarin asliyin lagu jarayna ma noqdo waa dhici kartaa in mubtadaha la jaro lagu jaro xarfu jar zaa'ida sida bixasbika dirhamun dirhamuntu waa qabar bixasbika xasbidaasi waa mubtade xasbuka dirhamun uu ah asalku ba zaa'idaha iska gelisha waxay dhahdeen bixasbika dirhamun waxaa kugu filan waa hal dirham marka xarfu jar zaa'ida marmar in la gelshaa waa dhacda laakiin xarfu jar asliyan lama gelsho saas darteeda mansuub iyo majruur ma noqdo mubtaduhu almubtad mubtaduhu waa ismu ism wey ismkaasoo almarfuucu la goday ismkaasoo alcaari ka dharbeelay can ilcawaamili caamilyaal caamilyaalkii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey caamil lafdigana kama hormaro oo sida ficil oo kale dii ficil ka hormaro wuxuu noqona faacil ama naab faacil kaana iyo khawaadeeda kama hormaraan hadday kaana iyo khawaadeeda ka hormaraan mubtada la dhihimaa caamil lafdiga kama hormaro yaa ku camal fala caamil macnawiya oo ah ku bilaabashada hadalka lagu bilowday sida ficilka mudaaricaaba caamilka rafciya uu ahaa caamil oo macnawi ah mubtadahana caamilka rafciya waa caamil macnawi ah marka caamil lafdiga kama hormaro sida ficil oo kale kama hormaro dib ficilka hormaro isimka ficil ka dambeeya oo godan waxaa la yidhahdaa faacil ama naaibu faacil hadday kaana ka horeydana ismi ka dambeeya waxaa la yidhahdaa ismu kaana aw ismu akhawaatiha marka sm ayaa la leeyahay markaas mubtada la dhihi maa saas darteeda mubtadaha caamil lafdiye waa ka dhahlayo waa ka qaawanye almubtad mubtaduhu alsm waa ism ismkaasoo almarfuucu la goday haddii ism la yidhi ficil iyo xaraf ma noqdaan mubtade ismkaasoo almarfuucu la rafciyey mansuub ma noqdo mubtade majruur bixarfi jarin asliyina ma noqdo mubtade isimkaasoo alcaari ka dharbeelay canilcawaamili caamilyaal caamilyaal a lafdiyaadki lafdi loo nisbeeyey ism rafcisanoo caamil lafdigu ka horeeyaana ma noqdo mubtade marka waa saddex qayb waa isimnimo iyo marfuucnimo iyo alcaari canilcawaamil lafdiya saddexdaas qaydu ku xihay wlkhabaru khabarkuna huwa alsmu waa ism isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo almusnadu loo tiiriyey ilayhi ilay mubtadey mubtadaha xaggiisaa loo tiiriyey wlkhabaru khabarku wlsm waa sm khabarka asalkiisu waa sm khabar waa noo soo socdaa jumlo noqon doona ama shibl jumla laakiin asal maaha asalku waa sm inuu noqdo khabarku marka khabarka asalkiisu waa sm almubtadau mubtaduhu wlsm waa sm ee ficil iyo xaraf maahan ismkaasoo almarfuucu la goday mansuub iyo majruurna maahan ismkaasoo alxaari alkhabaru khabarku wlsm waa sm isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo almusnadu loo tiiriyey ilayhi ila lmubtadai mubtadaha loo tiirine waa sifo mubtadaha lagu sugayo waxaa leedahay zaydun caalimu hadda caalimnimada yaa loo sugay zayda lagu dul xugmiyey waxaa leedahay camrun jaahilun jaahilnimada yaa lagu xugmiyo loo sugay camar marka khabarku waa sifo mubtadaha loo sugayo ama waa xugun mubtadaha lagu dul ridayo waa lagu durrida waaa la leeya zaydun qaaimu qiyaamaa lagu xukmiye zayd zaydun jaalisun camrun naaimu marka waa sifo loo sugayo mubtadaha mubtadaha loo tiirina mubtadaha loo tiirina wlkhabaru khabarku walismu waa ism ismkoo almarfuucu la goday ismkoo almusnadu loo tiriyey ilayhi ila lmubtada'i wadalika mihaalkiina naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad zaydun zayd qaa'imun waa mid wzaydani labadii zayd qaaimaana waa laba taagan wazayduna zaydyaalkii badnaa qaa'imuna waa kuwa taagan zaydun mubtadon marfuuqun biibtida wacalaamatu rafci damatun daahiratu shaaqili zaydun mubtadaun marfuuc waa la goday caamilka lagu goday bilibtida waa ku bilaabashada oo aan waxba ka horreyn sidaasaa caamil u ah oo rafcinayda qaaimun khabarun mubtaday marfuuqun caamilka lagu rafciyo waa maxay waa bilmubtaday mubtadaha caamil u ah oo rafciya khabarka khabarka caamilka ku camal falaa waa mubtadha qaaim khabr mubtada marfuuc bimubtada calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wzaydani labadii zayd qaaimaana waa laba taagan wzaydana waa xarfu cafi azaydani mubtada marfuuc biاbtidaai wacalaamatu rafci alf niyaabatan can dama lnnahu muana ma nada fi xarfu an xaraka wanuunu ciwad can tanwiin fi ism mfradi qaaimaana khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wacalaamatu rafci alalifu niyaabatan can daman liannahu muhanan ma naaba fiihi xarfu man xarak wanuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufrad wazayduna zaydyaalkii badnaa qaa'imuna waa kuwa taagan wzayduna alwaaw xarf cadfin zayduna mubtado marfuuq bاbtida wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lأnnahu jamc اmudakr saalim maanada fiihi xarfan can xaraka wanunu ciwad can tawini fi sm اmfradi qaa'imuna khabr mubtada marfuuq bاlmubtada wacalaamatu rafcihi alwaaw نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر الصالح ما ناب فيه حرف من حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد marka wuxuu saddexda miaalku utusaa mubtadaha iyo abarka inay ismudaabqeeyaan al arkaa mubtadu hadduu mufrad yahay abarka mufrad hadduu mubtaduu muane yahay abarku muane hadduu mubtaduu jamc yahay abarku jamc haddana xagga tadkiirka iyo taniiska hadduu mubtaduu mudaker yahay abarka mudaker hadduu mubtaduhu yahay muanana abarkana muana waa inay ismudaabaqeeyaan waa inay ismudaabaqeeyan iswaafaqsan yihiin saasaa la rabaa maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxu i waaqulu waxaan leeyahay almubtad mubtadu cibaaratun ka waramid weeye cama isim laga waramo isimkaasoo ijtamaca ay ku kulmeen fii dhexdiisa alaaatu umuuri saddex arrimood isim saddex arrimood ku kulmeen kaasaa la yidhaha mubtada saasaa la yidhaahdaa alawalkan ugu horay an yakuuna waa inuu yahay mubtaduhu isman horta waa inuu isim yahay faqaraja waxaa ka baxay can daalika ismnimada alficlu waalxarf ficil mubtadi waani midka labeeya an yakuuna waa inuu yahay marfuucan waa inuu yahay marfuuc fakharaja waxaa ku baxay bidaalika qaydkaasna almansuubu kii la nasbiyey iyo walmajruuru kii la jaray bixarfi jarin xarfu jar lagu jaray xarfu jarko asliyin asal loo nisbiyey waa dhici kartaa mubtadaha in lagu jaro xarfu jar oo zaa'ida sida bixasbika dirham hal min khaaliqin mintaas silaa laleeyahy iyo tawkiid xarfu jar asliya maa wثaaliثu qaydkay sadexeeye an yakuuna mubtadu waa inuu yahay caariyan mid ka qaawan oo ka dharla can ilcawaamili caamilyaalkii cawaamishii alafdiyati lafdiga loo nisbeeyey wa macnaa haada hadalkaas macnihiisa an yakuuna waa inuu mubtaduhu yahay khaaliyan mid ka maran min alcawaamili cawaamisha alafdiyati lafdiga loo nisbeeyey wadalikaasuna milu ficli waa ficil oo kale waa inuu ficil oo kale ka maran oo aan ficil ka cawaamisha lafdiga waa ficilkii oo kale waa kaana iyo aqwaadeedii oo kale kuwaas waa inuu ka maran yahay mutaduun maxaa yeelay fainal isma isimka alwaaqica dhacay bacda alficli ficilka ka gadaal yakuunu wuxuu noqonaa faacilan aw naaiban an aw naaiban can ilfaacili naaiban can ilfaacili manin dhiga marka isimka marfuuca oo ficilka ka dambeeya ama faacilu noqdaa ama wuxuu noqdaa naaiban can ilfaacil mid oo faacil naaibka labadaasu mid noqda mubtad lama yiraa marka waa inaan caamil ladiyu gelin waa inuusan caamil lafdiya uusan gelin maxaa yeelay final isma isimka alwaaqica dhacday bacda alficli final isma isimka isimka alwaaqica dhacay bacda alficli yakuunu wuxuu noqdaa faacilan aw naaiban aw naa'iban can ilfaacili calaa maa sabaqa sidii soo hormaray waa soo ogaanay taas walisma wa ana alisma isimka isimka alwaaqica dhacay bacda kaana aw ixdaa akhawaatiha kaana ama walaalayaalkeed mid ka mida isimka gadaalkooda dhacee marfuucaana yusamaa waxaa lagu magacaabaa isma kaana walaa yusamaa laguma magacaabo mubtada isimka marfuuca oo kaana gadaalkeeda dhaca lama yidhaha mubtade ee waxaa magaciisa la yidhaahdaa ismu kaana amase ismu saara ama ismu amsa oo kale wa mihaal mustaw fi hadihi umuur arrimahan kii oobsaday mihaalkiisii ism saddexdii qayd laga helay ism waa yahay marfuucna waa yahay caamil lafdigana waa ka dharbeela waa ka dharbeelay saddexdii qaydba waa laga helay wa mihaalu mustaw fi haadihi اumuur arrimahan kii oobsaday mihaalkiisa arrimaha ahalaaati saddexdaa muxamadun weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday muxamadun muxamed xaadirun waa midkii jooga muxamed kaasoo kale saddexdii qaydaa laga helay ism waa yahay marfuucna waa yahay caamil lafdigana kama horey hadda muxamed wax ka horrayna marka raabtiisana waa taqan mamd mbtada marfuuc bibtidaai acalaamatu raci damatu daahiratu fi akhiri xaadirun khabaru mbtad marfuuc bibtadai acalaamatu raci damatu daahiratu fi akhiri fainahu muxamed ismun waa isim oo qeydkaas waa laga helay isimkoo marfuucun la goday qeydkii labaadna waa laga helay isimkoo lam yataqadamu uusan ka marin caamilu lafdihi waa qeydkii saddexaad wlkhabaru khabarkuna huwa ismu waa ism ism wey khabarka asalkiisu waa dhici karta inuu jumlo noqdo ama shibuljumla taasu asal maaha taasu asal maaha khabarku waa isim isimkaasoo almarfuucu la goday mansuub iyo majruur midna maaha alladii isimkaasoo yusnadu loo tiiriyo ila lmubtaday mubtadaha oo wayuxmalu lagu xambaaro calayhi mubtadaha korkiisa mubtadaha lagu xambaara waxaa loo jeeda mubtadaha lagu xukmiya waa xugun mubtadaha lagu ridayo khabar waxaa leedahay zaydun caaqilun caqliyaad ku xukmine zaydun jaahilun waxaa leedahay amrun saaliun waa tug ir waa xukmiday ah. waxaa leedahay zaydun saalixun zaydun faasiqun marka abarku waa xugun oo qabarka lagu waa qabarku waa xugun mubtadaha lagu xukminayo mubtadaha lagu xambaara saasaa loola jeedaa saas darteeda mubtadaha waxaaba la yidhaha maxkuumun calayhi kii dushiisa lagu xukmiyey bilkhabari ah. maxkuumun calayhi bilkhabari mubtadaha waxaa la ydhahdaa kii lagu dul xukmiyey khabarka abarkaa xuguna mubtadaha korkiisuna ku dhaca mubtadaha korkiisu ku dhaca marka waxaa tidahdaa wlkhabaru kabarku wlsmu waa ism ismu almarfuucu la goday aladii ismkaasoo yusnadu loo tiirina ila lmubtade oo way xumalow huwa ismka caleyhi mubtade korkiisa lagu xambaaroo lagu xukmina kaas way khabarku fayatimu waxaa dhammaystirmaa bihi bisababi اkhabar khabarka sababtiis macahu maca alkalaam kalaamka macahu maca lmubtada mubtada la jirkiisa alkalaam kalaamka dhamaystirma khabarka sababkiisa hadalkii hadal kaamilu noqona marka khabarka mubtada loo geeyo oo waxaa leedahay zaydun caalimu i hadalku markaasu dhamaystiranya laakiin haddaad tiraa zaydun zayd hadalku ma dhamaystiranya ma dhamaystirma marka khabarka sababtiisa mubtadaha isagoo la jira a kalaamku dhamaystirma kalaamku markaasu dhamaystirma fayatimu waa dhammaystirmaa bihi bisababi alkhabar khabarka sababkiis macahu maca lmubtada mubtada la jirkiisa alkalaamu hadalka faaidadu markaasay dhamaystirmayda faaidadu markaasa dhamaystirmayda wa miaalu miaalkiisi xaadir wey khabarkii miaalkiisi waa xaadir min qawlika xaalu ka ahday muxamedun muxamed xaadiru waa joogaa maxaa lagu xukmiyey muxamed inuu joogo hadduu maqanya maxaan ku xukmayna muxamedun haaibun aa maqanyaan ku xukmi lahayn marka hadda hadalki waa noo dhamaystirma aa mamdu mamd waa naaqi xaadiru waa mid jooga markaas hadalku dhamaystirma faaidadu markaasay dhamaystirma wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisao min almubtada iyo walkhabari kamid a rafci waa in la godo mubtadaha iyo kabarka mid kasta xukun waxa waa in la rafciyo saasaa xukun u ah wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisa kulligaasoo min almubtada walkhabari kamid a rafci waa in la godo mid kasta xukunkiisu waa marfuuc inuu yahay kamaa ra'ayta sidaad soo aragtay rafcadaas marka muxuu noqonaa wahaada rafcu godkaas imaa an yakuuna inuu noqdo bidamatin daahira dama ka muuqato dama ka muuqato daahira iyo inuu noqdo mid muqadara ah oo loo qadarayo tacadur iyo inuu noqdo mid muqadara ah oo loo qadarayo iqal iyo inuu noqdo mid muqadara ah oo loo qadarayo munaasaba intaas mid noqon kara waa marfuuc laakiin rafcu muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid daahira muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo qadara tacadud muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo qadara iqal muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo noqo loo qadarayo munaasaba intaba noqon kara wuxuu noqon karaa inay noqda iraabtuba xaraf oo dama kama iba xaraf ah, sida wow oo kale inuu noqdo amase alif inuu noqdo rafcuhu calaamadiisa wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisa kulligaaso min almubtada'i walkhabari ka mida arafcu ah waa rafcu waa in la godo kamaa raytal sidaas soo aragtay wa haada rafcu rafcadaas imaa an yakuuna inuu noqdo bidamatin daahira naxw allaahu allah rabbuna waa rabbigeen allahu mubtada marfuuc bibtidai wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaaqira rafcu khabaru mubtadai marfuucu bilmubtada'i wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaaqira rabu mudaafna damiiru muttasil mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayhi wa muxamadu muxamed nabiyuna waa nabigeen marka allahu waa rafcisantay damaa ka muuqata rabbuna waa rafcisantay damaduna ka muuqata labadaba damadu waa ka muuqata wa muxamadu muxamed nabiyuna waa nabigeen muxamadun waa rafcisanya damaduna ka muuqata waa ka nabiyu waa rafcisanya damaduna ka muuqata muxamedun mafruuq bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri نبي خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره نبي مضاف ما ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف اليه واما ان يكون انه اسم نقضه مرفوعا مثل لو رفعه بضمه مقدره ضمه لو قدره هل لو قدره للتعذر عرف او ضمه ومقصور اسم اسم مقصورها نقضي مبتدئ ام خبرك نحو موسى موسى مصدفا ومثل الدورتين من الله الا حقيسا لغا دورتي muusa waa nabi muuse mustafan waa mid la doortay mustafaa u ahaa tanwiina timi tanwiintuna waa nuunun saakinatun mustafana maxaa u dambeeya alif marka maxaa imaana iltiqaa saakiniin imaana tanwiintu waa maxay nuunun saakinatun waa nuun reeban mustafana maxaa u dambeeya alif alifkuna waa reebanyi labadaasaa kulmay haddii laba xarafoo kulma oo laba xarafoo reeban ay kulmaanna waa la fiiriyaa mid saxiixa hadda alifta muctara waa la xadfay mustafan al alifti waa la xadfay lafdan marka lagu dhawaaqaya laxadfa qoraalka iska qoran muusa muuse mustafan waa mid laga doortay min allahi alla xaggiisa muusa muusa marka waa rafcisan yahay damaan muqadarahu alifta lagu qadaraa litacadur wey muusa mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala alif manca min duuri atacadur lannahu ismu maqsuur waa ism maqsuura msطفا br مbtd mrفوq bاmبtd وclاaمة رفع dmة مqdرة عlى اأف المحdوفة لفظا للتkلص miن التقاء ساkنين mنع miن ظhور التعdد لأنه سم مqصور مiن اللhi مiن xdف jrn اللh سم مجهور بmن وclاaمة jr kسرة ظاaهرة في ل الjاr والمجهور متacلقاn بمصطفى ku تacalج waa مفعول اsga cمل فlay ونحو lyra gabadha layl lyra فضل النساء waa duمrka mida ugu layla gabadha layla la yihaa fudla nisaai dumarka waa midda ugu fadli badan layla waa mubtada waana maqsuur damadii waa lagu qadara alif fudla na waa maqsuur waa qabarkii oo maqsuur ah waa lagu qadara aliftaas laakiin aliftu waa xadsantaho fudla aliftu waa reebantahay annisa laamteenu waa reebanta irtiqaa saakiniina dhacay markaasaa xagga dhawaaqa waa la iska xadfay aliftii layla mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu muqadarat cala alalifi manac min duhuri atacadul fudla khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi lmaxduufati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin على الألف المحذوفة لفظا للتخلص من التقاء ساكنين منع من ظهور التعذر فضلا مضاف النساء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره taas waa mubtadihii iyo qabarkii oo rafcisan oo rafcadii calaamadeedii noqotay dama muqadara oo tacadur loo qadaray wa an yakuuna inuu noqdo rafcu bidamatin muqadaratin dama la qadaraa dama la qadaraa laakiin manaca waxaa diiday min duhuuri afiqa culaysaa diiday naxwu alqaadi qaadigu huwa alaati waa midka imaana alqaadi qaadigu huwa alaati waa midka imaana alqaadi mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala alyaai manaca min duhuuriha hadda alqaadi waa mubtad waa la rafciyey damadi waa lagu qadara laakiin maxaa loo qadaray cilada iiqada huwa laati huwa huwa damiiru fasliska waxaa tidhahdaa huwa alqaadi huwa damiiru faslin waa xaraf xaraf wey maaha ism damiir la iska leeya waa iska tasaamuxaa ku jira marka waxaa leedahay huwa damiiru faslin mabniyun cala alfatxi la maxala lahu min alraab la waa xaraf aلaatي khabr mbtd marفuuc bاmbtd وcalaamaةu rفci dmة mqadaraة calى ya manac min ظuhuuriha aثiql marka aلaatي waa qabr waa rafcisan yahay damadi waa lagu qadaraa iql waa ima an yakuuna inuu noqdo mid kastaaba marfuucan mid lagu goday bxarفin xarف xarafkoo min alxruufi kamida alatii xrufta tanuuba ka naaib noqota an dam xruuftii oo ka naaib noqon jirtay damada in lagu rafci waa cad mtd oo jamc mdakru salim iyo asmaa amsa maxaa lagu rafci jiray wow dam ka naaiba musanana maxaa lagu rafci jiray alif damaka naaiba marka mubtadiga qabarkii waxaa dhici karta in lagu rafciyo calaamatu rafuu noqoto xaraf damaka naaiba xarafka damaka naaiba lagu sheeg waa labadaas ama waa wow ama waa alif ilaa hubuunuun isi ma galo hubuunuun ah, afcaal kamsa iskala heer marka waa labadaas xuruufta lagu sheegaya wa ima an yakuuna inuu noqdo mid kastaaba marfuucan mid lagu goday bixarfin xaraf xarafkoo min alxuruufi kamida allatii xuruufta tanuubu ka naayb noqota an dama naxw almujtahidani labada dadaalayaan faisani waa guulaysanayaan labada dadaalayaan waa guulaysanayaan almujtahidani mubtada marfuucu biibtida wa calaamatu rafci alif niyaabatan can اdama lnhu muanan ma naaba fi xarfun anxarak wanuun ciwadun can itawani fi ism mufrad faisani khabaru mubtada marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafci alif niyaabatan can اdama lnhu muanan ma naaba fiihi xarfun can xaraka wanuun ciwadun can itawani fi ism mufrad walaa budda waa lagama maarmaan fi lmubtadai mubtadaha iyo walkhabari khabarka an yatadaabaqa inay iswaafaqaan waa inay ismudaabaqeeyaano iswaafaqsan yihiin walaa budda waa laga maarmaan fi lmubtadai mubtadaha iyo walkhabari an yatadaabaqa inay isdaabaqaan inay iswaafaqsan yihiin maxay isku waafaqayaan fi lifraadi kalinimada naxwu muxamedun muxamed qaaimun waa mid taagan waa isku waafaqsan yihin soo maaha muxamedna waa mufrad qaa'imuna waa mufrad waxay isku waafaqsan yihin mufrad wataniyati waa isu waafaqaya haddii uu mubtaduhu musano noqdo habarkuna waa inuu musano noqdaa watasniyatina waa inay isku waafaqaan naxwu almuxamadaani labadii muxamed qaaimaani waa laba taagan almuxamadaani qaaimaani waxay isku waafaqeen musana waljamci inay isku waafaqaan naxwu almuxamaduuna muxamedyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa taagan almuxamaduuna qaaimuuna waad exraabi karta azayduna qaaimuuna lamid horaad u barat wafi tadkiiri mudakarnimada waa in isku waafaqaan labnimada ka haadihi amila sida miaaladan kulli waa wada mudaker wa fi tacniisi dhedignimada waa inay isku waafaqaan naxwu hindun gabadha hindaleera qaa'imatun waa mid taagan walhindaani labadii hinda qaaimataana waa laba taagan walhindaatu hindooyinkii badnaa qaaimatun waa kuwa taagan waay hindun mubtada marfuuqa bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhirihi qaa'imatun khabaru mubtada marfuuc bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri walhindaani qaa'imataani alwaaw xarف caطفin alhindani mbtada marfuuc bاbtidaai وcalaamaةu rafcihi alأlf niyaabaة can الdm لأnnahu muhanan ma nab fi xarفin an xarك wanuunu ciwad can الtanwiin fi ism mfrad qaa'imataani khabr mbtada marfuuc bاbtidaai وcalaamaةu rafcihi alأlf niyaabaة can الdm لأnnahu muhanan ma nab fi xarفin an xarك wanuunu ciwad can الtanwiin fi ism mfrad alhmdatu mubtada marfuuqa bibtidaai wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri wa jamcu sal qaaimaatu khabaru mubtadai marfuuqu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri almubtadau mubtadau qismaani laba qaybood weeye daahirun mid daahira iyo wa mudmarun mid mudmara mubtadaha laba u qaybsamaa mid daahira iyo mid mudmara labadaas u qaybsamaa almubtadau mubtadu qismaani hadda almubtada waa mubtada qismaanina waa qadar haddana maxaa soo niri inay ismudaabqeeyaan la raba soo maha marka mudaafaan usoo qadaraynaa waxaan leenaha almubtada mubtaduu duu qismayni duudii oo asmaa kasta ka mid soo qadaro duu qismayni laba qaybood misax wey duudaa mufrad marka almubtadana waa mufrad khabarkiina waa mufrad marka mudaafkaasaa meesha yeelay xudifa lmudaaf mudaafkaasaa la xadfay wa uqiima almudaafu ilayhi muqaama markaasa mudaafu ilayhgii oo ah qismayni abooskii la dhigo qismaana leeyihi fairtafaca irtifaacahu markaasuu godmay godmidii mudaafku godmaa ee asalku muxuu ahaa wlmubtadow duu qismayni uu ahaa maxaa lagu sameeyey xudifa mudaaf mudaafkiyaa laad wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu mudaaf ilayhiya booskii la dhigay fartafaca irtifaacahu markaasuu godmay godmidii uu mudaafku godnaa almubtad mubtadu qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo weye aahiru mid daahira iyo wa mudmar daahiri mudmarna hore u soo baran hore ma soo baran hmm? aduu soo baran haya daahir xaa la dhihi jiray waa midka madluulkiisa ku tusina isagoon qariina iyo calaamad u baahnayn mudmarna qariinuu u baahan yahay biqariinati takalumin aw khitaabin aw haybatin saasuu u baahan yahay marka waa noocaas wlmubtadahu mubtadihii qismaana laba qaybood wey macnaha hadduu qismayni daahiru wa mudmanu qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almaxruufi min ajrumi wlmubtadahu mubtaduhu qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid saaxiiba aahiru mid daahira wey iyo wa mudmaru mid mudmar ah fadaahiru daahirku maakii wey taqadamuu soo hormaray dikru la sheegidiisa daahir waa ka soo sheekayn zaydun qaaimu wa zaydaani qaaimaani wa zayduna qaaimuuna waa soo marnay daahir marka kaas waa sun soo maray aaahiru aahirku maakii wey taqadama soo maray dikru la sheegidiisa wlmudmaru mudmarku isnaa caشara waa labiyo toban labiyo tobankaas inaani lilmutakalimi وaamsatu lilmukhaabi وaamsatu lilqaa'ibiin sidii wey wlmudmaru mudmarkuna inaa caشhara wey wey hiya labiyo tobankii ana aniga wa naxnu anaga anta niyahow adiga wa anti gabar yahay adiga wa antuna labadiinaan wa antum raggiinaan badan wa antuna dumarkiinaan badan wa huwa ninkii maqnaa wa hiya gabadhii maqneed wahumaa labadii maqnaayeen wahum raggii badanoo maqnaa wahuna dumarkii badnaayoo maqnaayeen waa kuwaas labayo tobanka waa kaas wadalika miaalkana naxwu qawlika waa hadalkaa tiraa oo kale ana anuu qaaimun mid taagana hadda munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali raf ana maxay tuse lilmutakalimi waxda qaa'imun khabaru mubtaday marfuuc bilmubtaday wacalaamatu rafci dhamatu daahiratu saaqin wa naxnu anagu qaa'imuna kuwa taaganaan nahay naxnu waa damiir waa mubtada muxuu tusaana lilmutakalimi almucadimi nafsahu ow macahu ayruhu uu tusaa naxnu wanaxnu anagu qaaimuno kuwa taagananaha wanaxnu alwaawu xarfu cadfin naxnu damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa dami fii maxali rafcin qaa'imuna khabaru mubtada marfuuqun bilmubtada wacalaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can dama lnahu jamcu mudakar saalix ma naaba fii xarfin an xaraka wa nuunu ciwaadun can tanwiini fi ismi mufradi iyo وma أشبه dalia intaas wii shabaha وأquل waxaan leeyahay ينqaصimu waa qaybsamaa almbtad mbtaduun ilىa qismayni laba qaybood u qaybsama mbtaduun lab u qaybsama maxamd الxudin cabdالxamiid وأquل waxaan leeyahay ينqaصimu waa qaybsamaa almubtad mubtadu ilaa qismayni laba qaybood u qaybsama alawalu midka ugu horeeya aaahiru waa aahir waani midka labeeya almudmaru waa mudmar waqad sabaqa waxaa ku soo hormaray fii baabi alfaacili tacriifu kulli mid kasta la qeexidiisa oo min aaahiri aahir ah iyo wlmudmari aahir xaa loola jeedaa mudmar xaa loola jeedaa baabulfaacil noogu soo maray ku laabo miaal mbtadai mbtadin miaalkiisii mubtadaha aaahiri daahirka muxamdu muxamed rasuululaahi waa rasuulka ilaahay wa caaishatu caaisha um lmuminiina waa muminiinto dhan hooyadood caaishatu mubtada marfuucu bibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri umu khabarun mubtada marfuucu bibtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri umu mudaa almuminiina mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jarihi alya niyaabata can kasra lnahu jamcu mudakri saalix ma naba fii xarf min xaraka wanuunu ciwadun can tawiini fi ismi mufrad wlmubtadau mubtadaha mubtadaha almumaru mumarkaa ina cashara lafdan waa labiyo toban lafdi alawalkan ugu horeeya ana weeye lilmutakalim xaal u sugnaaday qof keligiis hadla mutakalim alwaaxidi keligiis ama rag ahaado ama dumar ha ahaado ana hal qofoo hadlaya tusi naxw ana aniga cabdullaahi addoonkii allaanahay ana mubtada marfuuqu bilibtid ana damiiru rafcin dhehor ana damiiru rafcin munfasilun mubtadun mabniyun cala sukuuni fi maxali rafci cabdu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqiri cabdu mudaaf allahi mudaaf ilay majhuul wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aqiri waani midka labaad naxnu weye naxnu maxay tustaa lilmutakalimi qof hadlaya xaal u sugnaaday mutakalim almutacadidi badan dad badan oo qof ay afhayeen u hadla aw ilwaaxidi ama mutakalim keligiisa waaidkaasoo almucaimi nafsa naftiisa weynayna labadaasi tusa naxw naxnu anagu qaaimuuna kuwa taaganaanahay naxnu damiiru rafcin munfasil mubtada mabnin cala dami fii maxali rafcin qaaimuuna khaabru mubtada marfuuqa bilmubtada wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can dama liannahu jamcu mudakr salim ma naafiya xarfan an xaraka wanuunci wadun can tanwiin fi ismi lmufradi wasaalisu midkaasaa dhaxeeya anta adiga wey anta maxay tustaa lilmukhaaطabi nin lala hadla almufradi keligiisa almudakari oo lab ah lilmukhaaطabi mid lala hadla almufradi keligiisa almudakari oo mudakaraho aan muanaf ahayn ay tustaa anta naw anta niyahu adiga faahimun mid masalada fahmayaa tahay anta an keligeeda mubtada tacduna xaraf oo khidaabka tusaa wey an damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyu calى sukuuni fi macali rafcin ta xarfu daalun lilmukhaababi wataau xarfun daalun lilmukhaababi hal ninoo lala hadlayo tusee tadaada faahimun khabarmubtadai marfuuq bilmubtadai wa calaamatu rafci e damatu daahiratu fi akhiri wa raabici e midka afreeya amti wey amti maxay tusee lilmukhaadabati gabar lala hadla xaalay tusee mukhaadaba almufradati la kari yeelay mukhaadaba almu'anafati la dhadigey hal gabana oo keligeeda oo ayada lala hadlayo ay tuse anti anti saasay tuse waraabicu kanafreeya anti way lilmukhaaabati mid lala hadlaa xaal anti ay tusaydo mukhaadaba almufradati la kala yeelay almu'anafati la dhadigay naxwu anti adiga mudiicatun mid ilaahay adeecaydaa tahay anti an damiiru rafcin munfasilun mubtadon mabniyun cala sukuni fi macali rafcin wa taau xarfun daalun lilmukhaadabati لمkاaطبةi مطيcة kبر مبتd مرفوع بمبتd وcلاaمة رفc ظاaهرة في آkخر الامس mid k شaنeey أntma لbdin antma w antma w الkhاaمس mid ka شhaneeya antma lفdiga شhanaad waa antma maxay tusaa marka للمkخاaطبaين laba lala hadla xaal usugnaaday اmkrayni de اmkrayni maaha mkraynidu waa abar kaana oo soo maray kaanadaas khabarkeediu soo maray wey mudakreyni waxay leedahay lilmukhaababayni laba lala hadlaa xalay antuma u sugnaatay mudakarayni laba rag ah kaanaa labada lala hadla ha ahaadeen oo mu'anatayni ama laba dumar farkalaqaad ma leh labada ragga iyo labada dumarkaa dhammaan maxaa laleeyahay antuma waa isku mid kalaqaad ma leh mudakarayni laba lala hadlaa kaanaa labadooda ha ahaadeen aw muanafayni ama laba dumar ha ahaadeen waa isku mid mudakerayni laba labdhe mudakerayni laba lab ah oo macnaha rag ah h kaanaa ha ahaadeen aw muanafayni ama laba dumar ha ahaadeen waa isku mid kulligood antuma alale labada ragga marka laga hadla antuma alale labada dumarkaana antuma alale naxw antumaa labadiinu qaaimaana laba taaganatiin antuma an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calaa sukuni fi maxali rafcin wlmiimu xarfu imaan wlalifu antuma an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin wa taau xarfu khiaabin de horta taa wtaaw xarfu khiaabin wlmimu xarfu cimaadin wlأlifu xarfu daalun calى tasniya قائما خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لان مثنى ما ناب في حرف من حركه ونون عوض عن التوني في الاسم المفرد وانتما لبدينانو قائمتان لبدي hore waxay ahaayeen laba rag ah oo qaa'imaan yali labada dumar kaana qaa'imatan tadas lagu dar tadas lagu dar si lagu tuso inay muannas yihiin marka waxa tira antuma an damiru raf'in munfasil mubtada mabniun ala sukun fi mahall raf'in wa ta harfu khitab wlmiimu xarfu cimaadin wlalifu xarfun daalun cala taniya qaa'imataani khabarun mubtadai marfuuqun bilmubtadai wa calaamatu rafci alalifu niyaabata can dama lnahu muanan mana fi xarfin an xaraka wa nuun ciwadun can tanwiin fi ismi mufrad qaa'imataani khabarun mubtada marfuuqun bilmubtada wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can dama lnahu muanan manada fiihi xarfun can xaraka wnunu ciwadun can tamri mufrad wasadisu lafdiga lixeeya antum wey muxuu tusaa ljamcin lijamci dukuuri kuwa lab jamcood xaal usugnaaday jamc oo rag wo tusaa wasadisu lafdiga lixeeya antum weeye lijamci dukuuri jamc oo lab xaal antum taas u usugnaaday jamcaasoo almukhaadabina lala hadla antum waxay tustaa jamc rag ah oo lala hadla mahw antum raginaan qaa'imuuna kuwa taaganaa tihiin antum an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxal rafcin wa taau xarfu khidaabi walmiimu calaamatu jamci dukuur qaa'imuuna khabru mubtadayn marfuuq bilmubtadayn wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can dama liannahu jamcu lmudakari saalim ma naafi xarfun an xaraka wa nuunu ciwaadun can tanwiini fi lismi lmufrad wa saabicu lafdiga tadobeeya antuna weeye antuna antuna muxuu tusaa muxuu faa'iideeyaa lijamci linaafi jamac oo dhadiga xaal uu sugnaaday lafdigaasu dhadigaasoo almuqaadabaati lala hadla jamac oo dhadig ah oo lala hadla macnaha dumar lala hadla dumar lala hadla naxwu antuna dumarkiinan badan qaa'imaatun kuwa taaganaatiin an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin wa taa xarfu khidaabin wa nuunu calaamatu jamci niswa qaaimaatun khabaru mubtade marfuuq bilmubtade wacalaamatu rafcidamatu daahiratu fi akhiri waahaaminu lafdiga sideedeeya huwa weeye lilmufradi mid keligiisa xaal u sugnaaday mufrad alghaa'ibi maqan mufradkaasu almudakari raga hal maqan oo mudakar ah de rag ah sax maaha oo waxaa loo isticmaali karaa hal dameeroo maqan hal geedoo maqan hal dhagaxoo maqan waxa weeyaan mudakar iyo muanafa iska soo horjeeda mudakr hadii lahaa banu aadam kaliya loo isticmaali ma aduu macnahaad ka fiirin macnaha ka fiiri waxaa loola jeedaa muanaf ma ilaa lafdi kastoo lagu dhawaaqa ama wuxuu tusaa mudakarnimo ama muanafnimo taasaad fiirine marka waxaa tiraa waa taamino lafdiga sideedaya huwa wey lilmufradi mufrad xaal u sugnaaday mufrad alqaa'ibi maqan mufrad almudakari oo la labeeyo lab ah naxwu huwa ninkii xaadirun waa mid jooga huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin xaadirun khabaru mubtada marfuucun bilmubtada calaamatu rafcin damatun daahiratun fi akhirih wa taasicu lafdigaa sagaaleeya hiya wey hiya maxay tustaa lilmufradati mid keligeeda xaal u sugnaaday mufrada almucanafati oo la dhadigeeyo dumar ah mufradadaasoo alaaibati mucanafada ka sifee mucanafo alqaa'ibati maqan hiya haddii la yidhaahdo hal mfrad ah oo muanaf oon mudkr ahayn oo maqanay tustaa wataasicu lafdiga sagaaleeyaa hiya weye lilmufradati mid maqan xaal hiyaduu sugnaatay mufrade almucanafati oo la dhadegeeyey mucanafa alqaybati maqan hal gabaroo maqan naxwu hiya gabadhi musaafiratu waa mid safrayda hiy damiru rafcin munfasil mubtada mabniyu cal fathi fi macal rafcin musaafiratu khabaru mubtada marfuuc bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaqil wlcaashiru lafdiga tobneeya humaa wey humaa maay maxay tusaan laba maqan labadaas waxay noqon karaan mudaker waxayna noqon karaan muanaf waa isku mid antuma somaana dhihin laba laba hadlay tuse waana isku mid humaana waa isku mid humaa lilmuhanaa labo xaalay usugnaaday laba alqaaidi maan muane alqaaidi maan muaan xaalaan la kala qaadayn mudakran lab kaana ahaaye aw muanaan dhadig ahaaye naw humaa labadii qaaimaani waa laba taagan humaa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calى sukuuni fi maxali rafcin qaaimaani khabarulmubtada marfuuqu bilmubtada wa calaamatu rafci alalifu niyaabata can daman liannahu muhanan ma naasixatunan xaraka wanuunu ciwadun can tanwiin fi ismi lmufrad wa humaa labadii qaa'imataani labadii horeeta mudakaru kaaga dhig oo qaaimaaniyu ku yidhi labadaana hadda wuxuu kutusa inay muanas yihiin markaas wuxuu yidhi wa humaa labadii qaa'imataani labadii gabdhood qaa'imataani waa laba taagan wahumaa labadii gabdhaadoo maqnaayeen labadii gabdhoodoo maqnaayeen qaa'imataani waa laba taagan icraabku isku mid wlxaadi cashara lafdiga koob iyo tobneeyaa hum wey hum maxay tustaa lijamci dukuuri jamac raga xaal u sugnaado lijamci dukuuri jamac oo rag ah macnaha lab a loola jeedaa rag kaliya maaha wuxuu rabaa ahaado waxaa loola jeeda waxaan mu'anas ahayn lijamci dukuuri lab xaal u sugnaaday jamacaasoo alqaa'idiina maqan jamac oo mudakara oo maqan ay tusa lafdigaas oo ah hum naxw hum raggii badnaa qaa'imuuna waa kuwa taagan hum damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin calaa sukuuni fii macali rafcin qaa'imuuna khabaru mubtada marfuuqu bilmubtada calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu mudakari saalim manaba fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can itamwiini fi lismi mufrad wa faani cashara lafdiga labiyo tobna ayaa huna wey huna huna ah, wey lafdiga labiy tobneeya ljamci inaai jamc dhadiga xaal u sugnaaday inaafkaasu alqaa'ibaati maqan huna waxay tusaa muanaf oo jamcan oo maqan sida dumar badan oo maqan naxw huna dumarkii qaaimaatun waa kuwa taagan huna damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala fatxi fii maxali rafcin qaaimaatu khabarun mubtada marfuuq bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih waidaa kaana lmubtadau damiiran mubtaduu markuu damiir noqdo fainahu laa yakuunu ma noqdo ilaa baarisan maani damiirku wuxuu uqaybsamaa mid baarisa iyo mid mustatira damiir mustatiroo asuran iyo mid muuqda damiirku markuu mubtado yahay waxaan baarisahay ma noqdo ma jiro mubtado mustatira oo lagu leeyahay damiir mustatira wey mubtadihi ma jiro waa baaris waa muuqda munfasilan oo socan damiirku mutasil iyo munfasil soo ma ahan mubtaduhu waa munfasil ee ma jiro mubtado mutasila yuu la xariirsana damiir caamilkiisuu la xariirsadaa mubtadana caamilkiisu waaba macnow sidiisa damiir yuu la xariirsada horta caamilkiisa wax kale lama xariirsano ah, mubtadana caamilkiisu waaba macnow sidaas darteeda ma jiro mubtada damiir ah oo mutasila ma jiro ila wuxuu la xariirsadaba lama arke damiirna wuxuu la xariirsadaa caamilkiisi e, ah, munfasilan oo socman kamaa ra'ayta waa saad soo aragtay allah subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed